بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم walaalyahalkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat lmutafaqih cajaladiisa shan iyo tobnaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaleyka xafidahullah falyatafadal mashkuura لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد qaala almualifu raximahu llahu tacaala fi maxduuraat lixraam waxaan dib ugu yar noqonayaa maxduuraat lixraam maxduuraat lixraam qodobkii tobnaad ma dib ugu noqonayaa ay koy tobnaad maxduuraat lixraam baynu kusoo jirnay waxyaalaha maxduuraat lixraamka waxaa ka mid ah almubaashara mubaasharadii baa ka mid ah waxaa xaaraam ka ah qofkii xaajiga intaanu xalaalowga labaad xalaaloobin waxaa xaaraam ka ah in uu ehelkiisii iyo xaaskiisii jidhkeeda uu taabto mubaasharadu waxaa la yidhaahdaa ilsaaqu lbasharati bilbashara jidh jidh la taabsiiyaa la yidhaahdaa marka wuxuu noqon karaa inuu gacantiisa ku taabto ama uu jidhkoodu istaabto oo istaabasho dee hadaf leh ama uu haddii alla idmayo soo qabto soo qabasho hadaf leh ama uu dhunkado intaasoo dhan mubaasharay noqonaysaa sidaa awgeed waa ka xaaraam qofkii xaajiga ahaa ama muctamirka ahaa nin iyo dumarba wuxuu yahay haddii xaaskii ay wada socdaan qofkii ama ninku gabadheedii xaaskii ninkeedii la socoto ama ninku xaaskiisa la socdo mubaasharadu waa xaaraan ilaa culimmadu ay gaadhsiiyeen xitaa hadduu ninku ama gabadhu haddii qofba qofka kale uu la socdo is eegid shahwo leh hadduu qofku eego u bogayo xataa waxay noqonaysaa bay mubaasharadii bay la micno noqonaysaa waayo inta waxay soo gudagelaysaa falaa rafatha rafat ma jira alla yidhi subxaanahu wa marka iyadu mubaasharo hadduu qofku la yimaado faariq baa loo sameeyaa ama tafsiil baa la geliya culimmadu waxay leeyihiin haddii mubaasharadu ay tahay qabla taxalluli lwal xalaalowga hore ka hor oo qofku markaa mubaashara intuu sameeyo manidii ka timaado laba qodob baa qofkaasi ka dhashay ficilkiisa qodobka koowaad al-ihmu dembi baa ka dhasho wuu dembaabay qodobka labaadna alfidya fidyaa laga rabaa iyo madax furasho inuu bixiyo laakiin xajkiisii ma fasahaadayaa mise xajkiisii ma fasahaadayo su-aashu halkaasi ka taagan tahay jawaabtu waxa weeye xajkiisii ma fasahaadayo ixraamkiisii u xidhnaa ma fasahaadayo wax qada ah oo la leeyahay xajkaagu waa buray ee sanadka soo socda soo qadayna ma uu jiro wax fidye ah laguma laha haddii uu intuu mubaasharo sameeyo ay manidu ay ka iman weydo goorta ay manidu ka timaada unbaa lagu leeyahay fidya ah. haddiise mubaasharo intuu sameeyo manidii aanay ka iman waxa weeyaan laguma laha wax la yidhaahdo madax furasho iyo fidyo laguma laha haddiise laakiin uu manidii timaado waxaa lagu leeyahay fidyaa lagu leeyahay fidyadu waa maxay waa inuu neef adhiya qalo intuu iibiyo uu cadkiisa qaybiyo fuqarada maka joogta u qaybiyo fuqaraad badan baa joogta hadduu waayo lix qof oo masaakiina waa inuu qof waliba kiilo iyo rubuc beriisa siiyo ama saddex maalmood inuu soomo taa weeyaan anniqaabu waalqufaasaani lilmar'a waxaa ka mid a ah maxduuraadkii ka koob iyo tobnaad waxa weeye anniqaabu gabadhu inay wejiga wax ku xidhato oo niqaab samaysato iyadoo xaajiye ah ama muctamiro ah waalqufaazaani iyo bahalladii gacmaha la gelinayay baa mamnuuc ka ah lilmar'ati qofkii dumar ahayd waayo nebigu sal alla alay wasalam xadiidka ibnu cumar wuxuu yidhi laa tantaqibu almar'a muxrima walaa talbasu alqufaazayn gabadha muxrimada ah waxa weeye niqaab xidhan mayso qufaazaynna xihan maysaa rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam marka niqaabku waa manhi inay gabadhu xirato haddii ala idmaayo gaar ahaan niqaabka la sheegayo la diidayo waa midka caadiga hadda la xidhee labada indhood ka daloola kaasaa la diidayaa laakiin hadday gabadhu wejigeeda mid dadan oo saasaa ugu daysato oo ay maaragtay dhib ma laha isagu kaasi raggu markay soo marayaan ajaanibta ka ah ay kaga qarsato haddii ragga ay ka baxdo oo ama dumar ay la joogto ama meel rag aan ah, joogin ay joogtana inay markaa iska qaadana waa bannaantay kala diidaya un kaas weeyaan waayo caaisha faatima waxay leedahay bint lmundir radia allahu canha kunnaa nukhamiru wujuuhana wa naxnu muxrimaat wejigaanu qarsan jirnay annagoo xaj xarman wa naxnu maca asmaa binta abi bakrin radia allahu canhuma annagoo weli asmaa bint abibakar la joogna saxaabiyadda caalimada ah marka waxaa la diidayaa unka indhaha ka daloola ama il keliya ka daloola ama labada indhood laakiin haddii mid yaroo khafiifa ah, gabadha madaxasaintay madaxa soo saarto wejiga saa ugu soo laalaadiso dhib ma laha waa sida uu wacan dumarka carabtu saasay yeelaan laakiin muslimiinta kale caalamka kasoo xajida ama soomaali ama keyrkoodba waxaama ay garanayaan iyagu iyagoo iska waji diiran baysaantu hadday niqaab ay xilan jirtay waagii hore xajinaysaa laakiin kaa un daloole ee ama saa u jeexan ama un dhexda ka daloole ee labada dhood daloola kaasaa isagu la diidaya haddii qofkii maxduuraadkii aynu soo sheegnay mid ka mid a ah hadduu qofkii ku dhaco maxduuraadkaasi saddex xaaladood buu u dhexeeyaa inuu maxduuraadkii qofkii sameeyo waxyaalihii mamnuuca ka ahaa samaynta uu sameeyeyna bilaa xaaja uu u sameeyey isagoo wax dana aan markaa ulahaynba wixii ku kacay loo diiday yani wax yani dan ah isagoo aanay ku kalifin iyo baahi wax cudurdaara ah oo sababayna aanay jirin ayuu haddii alla idmaayo maxduuraadkii sameeyey qofkaasi waa qof dembiile ah fidyana waa laga rabaa fidyo baa laga rabaa fidyadu culimmadu way isku khilaafsan yihiin qaabka uu qofku ugu dhaco unbay maarata noqonaysa xag dambe ka sheegi doonaa ka labaad waxa weeye qofku inuu maxduuraadkii sameeyo laakiin samaynta uu samaynayo inay dani kalifto inuu waxaa sameeyo oo baahibaa u kaliftay ama haddii aan la idmaayo cudurdaar baaba kalifay fidya qofkaasi lagu leeyahy ka saddexaad waxa weeyaan inuu qofku maxduuraadkii sameeyo isagoo macduur ah laakiin macduurkaasi wuxuu noqon karaa ama waa xukunka sharci ahaan buu jaahil ka yahay ama waa ilowsan yahay ama haddii aan idmaayo waaba lagu maaragtay khasbayba qofkaa dembi dushiisa ma aha saddexdaasaa loo qaybiyaa qofkii maxduuraadka ku dhaca fidyada bixinteedu iyadu sababta keentay bay ku kala duwan tahay mar waxaa dhici karta shay maxduura inuu sameeyo mar waxaa dhici karta shay waajiba oo waajibaadka xajka inuu ka tago mar waxaa dhici karta ugaadh uu dilay in haddii aan idmaayo lagu ganaaxayo mar waxaa dhici karta inuu xajkii isagoo aadayba la xanibo oo meel dhexe uu ku xanimo gaari kari waayo haddaba culimmadu waxay leeyihiin fidyadu hadduu qofkii iyadoo aan meeshii loogu talagalo la gaarin timihii iska xiiro ama gabadhii ay gaabsato ama qofkii ciddiyihii iska jaro isagoo xaaji ama muctamir ah ama cadar ismariyo ama labadii zawjaynka ahaa jidhkoodii istaataabto ama ninku wax tolan uu xidho ama gabadhu khufaasayn ay xidhato ama ay gabadhu niqaabkeedii xidhato ama ninku madaxa uu dado qofkaasi ficilka aynu sheegnay afcaasha aynu sheegnay kala duwan sameeyey saddex arrimood midka uu samaynayo ee kafaara gud u samaynayo isagaa u door leh kow inuu neef adhiya gowraco oo hilibkiisa qaybiyo labo inuu lix masaakiin ah wax siiyo saddex inuu saddex maalmood uu soomo weeyaan addaabidu raabicu daabidka afaraad arkaanu lxaji arbacatun xajka arkaantiisu <coughs> afar weeyaan <coughs> afartaa rukni hadduu qofku ka tago arkaanta afartaa mid hadduu ka tago xajkiisu ma ansaxayo waa mas'ala muhim jiddan ah afartaa rukni rukni ka mida ah haddaad ka tagto xajkaagu ma ansaxayo sheekhu islaam ibnu taymiya kitaabkiisan sharxulcumda la yidhaah wuxuu leeyahay arkaanta xajku waa qayb xajkii ka mid ah haddii qofku qayb xajkii ka mida ah uu ka tagana xajkiisii ma dhammaystirmayo sidaa awgeed baa qofku hadduu cudurdaar uga tago sida halmaan iyo jahli ama uu qofku uga tago ulakacya badheedh xajkiisu marnaba ma ansaxayo marnaba ma ansaxaya ama cudurdaar uga tag ama ha uga tegin maxaa ma ansaxaya xajkaagu oo su-aal baa la odhan karaayo maxaa ay kaga duwan tahay arkaanta xajku arkaanta salaada ilaa arkaanta salaada qofku waa iska soo celin karaaye maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay arkaanta salaadu waxay ku waajibtaa qofka awoodiisa ku miisaamantahy yacnii qofku awoodiisa iyo qudradiisa karitaankiisa ayay ku waajibtaa hadduu qofku masalahaan taagnida oo rukni ah salaaddii awoodi waayo maxaa u furan fadhi baa u furan oo taagnidii waa ka dhacaysaa awooddiibaa meesha dee ka baxday marka farqigu waa iska cadyahay oo qofku haddii arkaantii xajka uu ka caajiso <coughs> oo uu la iman kari waayo waxaa qofkaasi laga rabaa inuu arkaanta xajka buuxiyo oo haddii aan la idmaayo markaa cid naa'ib ka ah oo u xajisa inuu samaysto <coughs> laakiin arkaantii salaada iyadu qofku waxa weeyaan waa soo celinaya waa soo celinaya iyadu wuxuu yidhi sheekhu markaa niyat lixraami xirasho niyadeed ayaa arkaantii ka mid ah oo ixraamku inuu qofku niyeysto waa shay muhim ah ixraamku ma aha qofku inuu maryo cadcad xidho laba maroo cad qofku inuu xidho waan ixraamti ma aha laakiin qofku haddii xitaa laba maroo cadcad aanu xidhanba inuu niyaysto ayaa waajib ah xitaa isagoo khamiis xidhanba xitaa isagoo macawuus iska xidhan isagoo goo xidhan isagoo surwaal gashan ayuu qofku xidhan karaa dabeeta intuu iska bixiyo ayuu maryihii cadcaddaa qofku isu bedeli karaa inuu xidho marka waa muhiim jiddan qofku inuu xajka ixraamto u xidho taas waxay daliil u tahay rukni arkaanta xajka niyadu inay ka mid tahay lanna rasuulku aleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi inama alacmaalu bniyaat inama alacmaalu binniyaati buu nabigu yidhi aleyh salaatu wasalaam waa shardiga koowaad waa rukniga koowaad ee arkaanta xajka ka mid ah rukniga labaad alwuquufu bicarafa alwuquufu waa istaagid qofku bicarafa carafa uu qofku istaago waayo nabigu alay salaatu wasalaam wuxuu yidhi man shahida salaatanaa haadi waqafa macanaa xataa nadfac waqad waqafa bicarafata qabla dalika laylan aw nahaaran faqad atama xajahu waqadaa tafathahu nabigu alay salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii salaada ciidka nala tukadaa oo haddii aa la idmaayo mashcarulxaraamkii meeshii musdalifo ahaydna istaagay subxii oo markaanu soo dhaqaaqnay qoraxdu intaani soo bixin nala soo dhaqaaqay oo maalintii ka horeysay carafo istaagay ama habeen soo istaagay ama subax maalinsa soo taagay xajkiisu waa dhammaystirmay dembigiina qofka waa iska guday <clears throat> waayo alle subxaana wa tacaala waa tulaa qadaytum min carafaatin marka taasi waxay kutusaysaa in wuquuf bicarafa laga maarmaan ay tahay arrin lays amrina arrintu inay tahay bay taasi kutusaysaa waana shay ijmaaca qofku inuu wuquuf bicarafa la yimaado wuquuf bay carafa qofku hadduu waayo maalintii habeenkiina aanu istaagin xajkaasi waxba kama jiraan waayo rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam alxaju carafa alxaju carafa tawaafu lifaada waxaa ka mid ah arkaantii xajka tawaafkii lagu qulqulayay beytka ee dadku ay ku shubmayeen magac kalena wuu leeyahay oo waxaa la yidhaahdaa tawaafu ziyaara tawaafu ziyaarana waa la yidhaahdaa tawaafu ilfaadana waa la yidhaahdaa waa tawaafka la tawaafo maalinta tobnaad ee ciidka marka timaha la xiirto jamaraadka la tuurto haddii aan la idmaayo xoolaha la gowraco ilaa maalinta afar howlood baa la qabtaa tobnaade beydkana waa lasoo tawaafaa maalinta maalinta waxa weeyaan yomulxaji labar baa la dhahaa yomulxaji labar waa maalinta halkan laga ciidayo xujaajtu maalintaa salaad ciideedna tukan maayaan meel lagu ciidana isugu tegi maayaan hawlo kalea maalintaa u yaala afar hawlood bay qabanayaan waa timihii oo ay xiirtaan ama gaabsadaan waa neefkii ay gowracaan waa dawaaf ay dawaafaan beydka iyo sacyigiisa iswata waxa weeyaan ta xigtana waa in haddii aan la idmaayo <clears throat> gawricidii iyo timo xiirashadii iyo maryabedelashadii iyo gaabsigii timaha iyo hawlahaasay qabanayaan iyo tuurashadee la tuuranayay jamaraadka marka dawaafulifaada maalintaa waa in la sameeyo waayo rabbigay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waliyatawafuu bilbayt alcatiiq buu alla leeyay subxaana wa tacaala waa amar ilaahay uu bixinaya subxaana wa tacaala amarku waa laazim nabigu sala allahu alayh waali wasalam ee xadiidkii caaisha markii safiya intay xayday uu rasuulku sal allahu alay wasalam markay dawaaful ifaadihii samaysabay safiya xayd ku dhacay markaasaa nabiga sal allau alay slam arrintii loo sheegay waa dawaafaynaa waa tegaynaa buu yidhi safiya waa xaa'ido baa la yidhi markaasuu nabigu wuxuu yidhi axaabistunaa axaabisatunaa hiya miyay naxanibaysaa safiya markaasaa waxaanku rasuulka ilaahay may naxanibi maysay dawaaful ifaadihii safiya way samaysay baydku intuu tawaafay nebigu sal alay wasalam ayuu dabeetana iska tegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waqtigu dawaafuulifaaduhu goormuu ka bilowdaa dawaafuulifaaduhu wuxuu bilaabanayaa maalinta ciidda ah ayaa ugu fadli badan waxaa la sameeyaa maalintaas afarta hawlood ee la qabanayo tuurashada saddexda meelood ee la tuurto maalintaa meesha u horeysa keliyaa la tuurtaa waa saddex isdaba yaalla saddexdaa meelood ee jamaraadka in la tuurto midda u horeysa keliyaa la tuurtaa labada kale lama tuurto waad dhaafaysaa timahana waa la xiirtaa ama waa la gaabsadaa neefkiina waa la gowracaa dawaafkiina waa la sameeyaa marka qofka yaqaana waxaa fiican inaad markaad ka soo baxdo taambuugyadii teendhooyinkii aada joogtay inaad dhaqaaqdo ayaa fiican intaana qoraxdada soo bixin oo aad isa sii dayso oo aad tagto muxuu ahaa maka u dhaadhacdo oo tawaafkii soo samayso oo sacyigii ku darto dib usoo noqoto markaa xilligaasaa marka dadku dadkii soo rogmaday oo malyuumaadka ahaa ee adoo markaa hawshii cusleed soo dhammaystay baad soo imanaysaa waana inta badan meelaha laysku buurto oo dadku isku baktiyaan isku dilaan waa halkaasoo kale sacyiga iyo tawaafka maalinta waayo shan milyan oo qof baa mar soo gelaysa xaramka shan milyan oo qof xaramkaoo cidhiidh ah oo meel buura dhexdooda ku yaalla oo cidhiidh runtii ah oo sida ka madiinoo kale aan ahayn waxa weeye shantaa milyan oo mar soo wada gashay oo oday leh oo islaan leh oo dhalinyaro leh oo nin xoogla leh oo dadka caamadu ah shantaa milyan ilaa saddex milyan iyo ka badanba dadka caamo ah oo orod iyo xoog iyo digdig ku soconaya marka waa la daba maraa inta saciga lagu dhufto dee dawaafka lasoo noqdaa hadhowaad waxaad imanaysaa arladii hallaasi iska ah iska tuuro timahaagii xiiro neefkiina iska qabo maca asalaam warkaas waa dhan yahay markaa saddexda maalmood oo kale iyadu tuurasho unbaa laguu leeyay bes ah tuurasho ayaa laguu leeyay marka dawaafu ifaaduhu goormuu dhammaadaa ahlu waa masale khilaafi ah goormuu ku eg yahay saddex qowl baa ku jira ka u raajixsan ama afar qowl baaba ku jira afarta qowl u raajixsan baynu sheegi doonaa horta qowlka koowaad wuxuu leeyahay abu xaniifa qaba madhabkiisu wuxuu leeyahay annahu yajibu ficluhu fi ayaami naxri أنه يجب فعله في أياam النaxr الأربaca maalmaha bisha caraفo ay tahay tobnaadka koobiyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex-iyo tobnaadka afartaa maalmood ayaa uu waajibayaa ee in dib looga dhigo afartaa maalmood ma bannaana sidaa waxaa qaba madhabta abu xaniifa ama xanafiyada saasay qabaan qowlka waxaa qaba imaamu maalik ayaa qaba caleyh raxmat ullah isagu wuxuu leeyay yajibu ficluhu fii shahri dilxija yajibu ficluhu fii shahri dilxija waxaa uu waajib noqonayaa in qofku uu sameeyo bishaa carafo un gudaheeda ama tobanka dambe ha guto bishaa inuu la dhaafto lama ogola bishaa carafo adigu qof yahow dawaaful la kaalay imaamu maalik baa sidaa qaba qowlka saddexaad imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal ayaa qaba oo wuxuu leeyahay qowlka saddexaadna laa xadda liaakhiri waqtihi laa xadda liaakhiri waqtihi waqtigiisa haddii aan la idmaayo wax xad ma laha u dambeeya waqtigiisa u dambeeya xad ma laha oo ku dhammaado waa shay iska furan sidaa waxaa qaba inu yidhi alimaamu shaafici iyo alimaam axmed ibnu xambal calayhi raxmatu calayhimaa raxmat ullah qowlka afraad qowlka afraad waxaa weeyaan isaguna <clears throat> sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah baa qowlkaa isagu keenay kitaabkiisa u sharxiyey sharxu mumtica wuxuu leeyahay ana طawaafa alifaada xaduhu ilaa muntahaa shahri dilxija awaaf alifaaduhu meeshuu ku dhammaado waa bisha carafa dhammaadkeeda dib in looga dhiga ma bannaana in cudurdaar qofkaasi uu ku yimaado mooyaane cudurdaarku wuxuu noqon karaa inuu bukoodo oo xanuunsado wuxuu noqon karaa inuu ilaawo waxyaala caynkaas oo kale ah sidaas sawaabka waxa weeyaan bisha carafa dib loogama dhigi karo sidaasaa raajix ah in uu qofku xanuunsada mooyaane oo tawaafkii awoodi kari waayo ama ay qof dumara tahay oo intaanay tawaafkii la iman ay xaydo mooyaane ama umusho haddii laakiin cudurdaar la-aan qofku dib uga dhigo xalaal ma aha qofku dib inuu masalada uga dhigo waxaa waajib ku ah inuu si deg dega ah u sameeyo inta bisha carafa aanay dhammaanin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy aleyh raxmatullah kitaabkiisa la ydhaha fataawa arkaan lislaam wuxuu leeyahy tawaafu lifaadati xaduhu cala alqowli raajix ilaa muntahaa shahri dilxija fain kaana licudurin faxataa yantahi lcuduru wuxuu leeyahay daafulifaaduhu xadkiisu qowlka raajixa ah waa bisha carafe dhammaadkeeda haddii qofku cudurdaar ahaan dib u dhigo waa cudurdaarka intuu ka tegayo unbaa gunta loo dhigaya alraabicu kan afraad ee arkaanta ka mid ah assacyu waa socodka ama guclaynta iyo orodka yare la ordo bayna asafaa buurta safa la yidhahdo inta udhaxaysa iyo walmarwati buurta marwe la yidhaahdo inta udhaxaysa taasaa waxa weeyaan iyaduna waxay tahay arkaantii xajka rukni ka mid ah bayna safa walmarwa waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu le ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah aayad kale waxay ahayd fii suurati alxaj ku jirta waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub ayuu alla subxaanahu wa safa iyo marwa marka waxay ka mid yihiin calaamadaha iyo astaamaha waaweyn ee lagu garto alle jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa subxaanahu wa tacaala sacyinta la sacyiyo labadaa buurood inta u dhaxaysana waxa weeyaan waa tacdiim lishacaa'ir illaah ilaahay shacaa'irtiisa weyneyn la weynaynayo weeyaan waayo caaisha radi allahu tacaala canha xadiidka bukhaari muslim iyo keyrkoodba soo saareen waxay leedahay iscaw waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha wallaahi maa atama allaahu xaja rajulin walaa cumratihi lam yatuf bihimaa wallaahi baan ku dhaartay ilaahay taam yeeli maayo nin xajkii ama cumradiisa ninkaasoo aan tawaafin haddii alidma labadooda aan ku wareegin labadooda aan ku wareegin haddaba sacyigaasi waa sacyulxaji waxaa bannaan qofku haddii alidmaayo inuu maaratawaafulquduumka xitaa wuu iska raacin karaa acmaasha maalinta yowmiga ciidka ah rasuulkuna waatuu lahaa alayhi salaatu wasalaam iscaw fa ina allaha kataba calaykum sacya dad yahow sacyiya oo sacyi sameeya bayna asafa walmarwa alle subxaanahu wa tacaala sacyi buu idinku qoray addaabidu alkhaamisu daabidka shanaad waajibaatu lxaji xajka waajibaadkiisu sabcatun waa toddoba <clears throat> waajibaadka xajku waxa weeyaan waa toddoba kow alixraamu waa xidhasho qofkii xajkii uu xidho min almiiqaati meeshii loo wakhtiyeeyey inuu qofku xajkii ka xidho oo maalintaas qofka xaajiga ah markuu ninkii markuu maryihii tolnaa iska bedelo oo haddii aan la idmaayo maryo xidho kale malaabistii iyo maryihii ixraamka loogu talagalay dabeedna uu niyoodo waa inuu yidhaahdo labayka cumratan hadduu cumro xidhanayo ama uu yidhaahdo labayka allaahumma xajatan wa cumra allow xaj iyo cumro ayaan kugu ajiibay miiqaadka ama meesha loo wakhtiyey sharci ahaan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay aynu soo marnay waa inaanu qofku soo dhaafin <clears throat> waayo nebigu sal alay wasalam axaadiidiisa waynu soo marnay athaani ka labaad alwuquufu bicarafata alwuquufu waa istaagid qofku uu istaago bicarafata carafa uu istaago ila alguruubi ilaa intay qoraxdu ka dhacayso ilaa intay qoraxdu ka dhacayso qofku waa inuu carafo taagnaado waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam carafo wuu taagnaa ilaa intii ay qoraxdu ka dhacaysay wuu taagnaa marka xalaal uma aha qofkii xaajiga ahaa inuu carafo ka dhaqaaqo inta aanay qoraxdu dhicin waayo joogidda carafo la joogo ilaa intay qoraxdu ka dhacayso waa arrin waajib ah arrin waajiba weeyaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ku sugnaa carafa ilaa intii cadceedu ka dhacaysay jaabir ibni cabdilaahi xadiidka dheer ee xajkii nebiga ku saabsanaa calayhi salaatu wasalaam waatuu lahaa falam yazal waaqifan xataa garabat ishamsu nebigu kama zuulin inuu taagan yahay ilaa ay cadceedu dhacday wadahabat isufratu qaliilan xataa qaaba alqursu wadafaca sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy jaabir ibni cabdilaahi markay qoraxdu dhacday xitaa calcalowgii iyo cascasaankiina xitaa uu tegey oo uu qarsoonaaday kadib ayaa rasuulku dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam marka waxaad arkaysaa markaa carafo joogtay oo kale dadku waa iska caamo ah marka cadceedu qabowdo laakiin weli aanay dhicin ayaa waxaad arkaysaa in haddii alla idmaayo ay dadku yaacayaan waa la isbuuranayaa khayr allaha siiya laakiin qolada mamlakada eh, ah maamulka haysata mxuu ahaa sacuudigu si wacan bay sameeyaano guutooyin ciidana bay keenaan marka dadka masaajidka weyn ee masjidu namir ah ee meeshana carafo ka sokeeya isagu halkaasaa ciidanka lagu xidhayaa dabeetoo cidnama dhaafi karto qof kastoo soo yaacahay dadku cibaadadooda loo ilaalinaya dadku waa iska caamo si cibaadadooda loogu ilaaliyo maadaama ay soo kharashgaroobeen oo intaa hawla soo galeen waa lays hortaagaya ciidankaas hortaagaya oo biraa lagu xidhayaa marka qoraxdu ay god ka gasho baa loo furaya albaabka marka markaase dareeraya dadku tartiibkaas marka waxaa fiican eh, dadka qaarba waxaad arkaysaa markaad meesha joogto meesha lafteeda intay ku maydhaan maryihii iska bedelaya oo maryo caadiya ah xidhanaya dadka eshiyaanka indha yarta u badan dadka aasiya ka yimaada ee aqoontu diintu aada ugu yartahay sidaa awgeed dadka ha ku khatalmin iska jir adigu waxaa lagaa rabaa darbedelashadaada iyo hawshaadu waxa weeyaan waa markaa subaxaasi uu kuu beriyo haddii ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala meeshaa maqhribka lagu tukan maayo waxa weeyaan salaada maqrib musdalifa baad ku tukanaysaa waxaa dhici karta dadku inay aad u fara badan yihiin oo wadooyinka qaarna gawaadhi baa maraysa qaarna waxaa maraya dadka gawaarida ugu daran waxaa laga yaabaa inaad meesha saa u fogeynba waxaa dhacaysa inaad meeshii maqribka kasoo dhaqaaqdo ilaa saddexda habeennimo baa laga yaba inuu gaariga ku keeno iyadoo haddana aan fogeyn toban kilomitr meelaha ama afar iyo toban kilomitr meelaha qiyaastii jirta sababtu waxaa weeye waa cidhiidhka iyo saxmadda jirto gaadhigu taayirku rogaya dhaqaaqi kari maayo marka haddaad lugaynayso oo aad waddadii ku xinimanto oo salaadii cishay habeenbarhkii la gaaro inay kaa tagto aad ka baqayso mahribkii iyo cishaa'igii waddada kusii tuko intaad doc uga baydho mahribkii cishii sii tuko dabeetana waxaad samaysaa dhaadhaco meeshii tag waaya wuxuu yidhi sheekhu almabiitu bimusdalifata almabiitu baryid la baryo bimusdalifata musdalifa meesha la yidhaha in la seexdo ayaa ka mida waajibaadkii xajka laylata annaxri habeenka dhuundhowga naxrigu waa halka halowda ah ee cunaha aheen naxri iyo dabxi baa kala jiro naxrigu waa wixii halkaa dhuunta lagu dhufto marka la gowracayo waa sida geela oo kale dabxiguna waa waxa la gowraco sida adhiga iyo looda marka habeenka subaxiisa xoolaha cunaha dhuunta lagu dhufan doono xoolaha la gowrici doono habeenkaasoo habeenkii tobnaad ah maalintii sagaalaadna carafa ah taagneed habeenkaa musdelifo in la seexdo waa shay waajibaadka xajka ka mid a ah. culamada qaar baa arkaanta ku daraba xitaa ilaa inta salaada subax laga gaaraya halkaasaa la joogaya salaada subax markaa tukatana waxa weeyaan seexan maysidee adkaar iyo duco baad u fadhiisanaysaa marka intaanay qoraxdu soo bixinna waad ka dhaqaaqaysaa meesha adoo socda oo weli aan ka dhammaan xuduuddii musdalifa aan ka dhammaan waxa weeyaan way bannaan tahay in haddii alla idmaayo aada maaragtay dhibaato malaha hadday qoraxda kugu soo baxdo qoraxday kugu soo baxdo dhibaato malaha adoo sii socda boorar waaweyn baa meesha ku dhegan ku dhegan oo mid waliba xuduudeeda kuu sheegaya mid waliba xuduudeeda kuu sheegaya ayaa ku dhegan waayo rasuulku wuxu yidhi sal alla alay slam man shahida salaatanaa wawaqafa macanaa xataa nadfac faqad atama xajahu xaju wadursugada salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka qofku xitaa dad waxaa jira ahlulacdaar la yidhaah baa jira dad ahlulacdaar la yidhaah baa jira oo dadkii de islaamihii waayeelka ahaa ama odayaashii gabgabo waayeelka ahaa ama dadkii xanuunsanayay ama dadkii dee aan socon karayn qof culculus dadka hilibka badan aan socon karin aadka u culus oo kale ee dumarkii xaamilooyinka ahaa dadkii indhaha la'aa wamaa ilaa daalik dadkii caynkaasoo kale ahoo dee aan iyagu dhib ay ku tahay waxa weeyaan waxaa sunno ah in maaragtay ay dhaqaaqaan oo ay tagaan habeenka bartamihiisa habeenka bartamihiisa ay dhaqaaqaan oo ay tagaan sunnihii ka mid a rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaaday qaabka u dhaqaaqayaanna waxa weeyaan kuwaa laftoodu xillibaa sharcigu u qoondeeyey xilligaa xilli ka horaysa ma tegi karaan xilliga ay tegayaanna waxaa weeyaan habeenku markuu kala badhmo oo dayixu marka uu dhaco dayixu habeenka badhtamihiisu dhacaya ilaa dayixu uu dhaco haddii alla idmaayo dadkaasi lama dhaqaajin karo cidda wada iyaga ee ahlu ahlulcadaarka dadka wada ee tabantaabinaya iyagu hawsha ma soo gudanayaan laakiin qolyahan kale iyagu way sii tuuranayaan markay tuurtaan oo soo tawaafaan ayaa dib loo soo celinaya xadiiska asmaa binta abi bakar baa u daliila ah, kaanat tantadiru guruuba alqamar waxay sugi jirtay waaga indhabeeshay oo qof aad u culusna ahayd dayixu markuu dhaco fa idaa qaaba dafacat markuu dayixu dhaco way dhaqaaqi jirtay uma dahabat ilaa mina minay tegi jirtay wa ramat way soo tuuran jirtay uma caadat ilaa makaaniha fii mina minay kusoo noqon jirtay gelinka dambe habeenkii wa sallat ilfajra halkaasay salaada subaxna ay ku tukan jirtay habeenadaas dhexda halkaasuu joogay khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum marka almabiitu waa baryid la baryo biminan mina in la baryo layaaliya tashriiq habeenada hilbawaradhka in la baryo weeyaan waayo nabigu halkaas sal lay slam uu seexday ilaahay qadartii meesha markaa tagto mag oo dhan baa meesha isugu imanaysa dadkaasi waxay cunayaan oo cabayaan meeshaas uskaga iyo qashinka iyo waxa la dhigayo intaasoo milyan baa isugu imanaysa waad yaabaysaa waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a ah ilaahay qadartiisa bal meeshaa waxaasoo qashina la dhigayo oo laga yaabo meeshaasi qashinkeeda iyo qoyaankeeda iyo waxeeda inaad socon kari weydo dhex mari kari weydo ilaahay qadartii xaba duqsiga ku arki maysiba midh duqsi ah meeshaas ilahay baa ka ilaaliyay subxaana watacaala oo alle wuxuu uga ilaaliyay intaasoo xujaaja inuu cudur ka dilaaca laga baqaya sooma hadi xabad duqsi ah ku arki maysa waxa qashin meeshaa yaala qodobka labaad oo la yaabka leh intaas oo malyan oo neef baa lagu qalayaa hal xabo oo tukaa ku arki maysa tukuhu soo bakti uma yimaado marka la qalay waxa hal midho oo tukaa meeshaa ku arki maysa bal qadarta ilaahay qodobka saddexaad intaasoo milyan baa meesha lagu qalaya xoolo ah hal neef hal hal ey ah oo baktiga iyo waxaa u imanaya soo aadaya arki maysa waxyaalaha kasii cajabta badan maalinta saddex iyo tobnaad ee dadka xujaajta ahi ciddii u dambaysay faman ta'ahara falaa ima calayh yani faman ta'ahara dhibaato maloo qofka dee ajar iyo allah ka cabsiya taqway ku salaysan tahay qofka maalinta saddex iyo tobnaad ka soo carraaba habeenkeedaa roob intuu qabto ayaa dhulkii oo dhanba roobka samaydhaya oo tooga ku shubay ilahay qadartii subxaana wa tacaala waxuu qorshe ilahay ugu talagalay dhulkaa markaad aragti waxaad soranaysaa malyan qof ma qaadi karo lix milyan toddoba milyan toban milyan baa isugu imaansanaa markaasaa weli wax ka soo hadhaya qadarta ilahay subxaana wa tacaala oo meel ilahay barakadiisu ku dhan tahay oo qof ilaahay waafajiye uu maaragtay nasiib u yeelan karo marka wuxu uhi sheekhu almabitu biminan mina baryidda la baryaa layaaliya tashriiqi habeenada hilbawaradka waajibaadka xajka ayuu ka mid yahay alkhaamisu ka shanaad ramyuljimaari ramyuljimaari buurihii in la tuurto murataban si isxigxigta si isxigxigta oo isku beegbeegan oo isxigxigaan in sidaa loo tuurto ayaa ka mid ah oo maalintaa ciidda ah hal mid baa la tuurtaa barqadiina waa la tuurtaa maalintaa ciidda ah waxaa la tuurtaa jamratu lcaqaba waa saddex meelood mid waxaa la yidhahdaa jamrat lcaqaba marka aad joogtid xaggaa iyo teendhooyinka waata kusoo xigta ugu weyn midda labaad waxaa la yidhahdaa jamratu lwusta waa ta u dhaxaysa xigta ta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa jamratu suqra waa ta u yaro koonaha maka xigta iyadu marka saddexdaasaa isu xigxiga maalinta si fiican bay hadda u sameyn xajkii dhaweyd kii hore aanu tagnay kii dhaweyd baa kasii cajab badnaa say u sameeyeen dadku dhibaato la-aan hawlyari wadooyinka dhan bay kala duwaneen oo maasha allah bay ka dhigeen weli iyadoo qabyo xitaa dabaq afaraad loo sii wado ayaanu ka nimi sanadka dhaweyd marka waxaa qofku maalintaas jamratulcaqaba waa maalinta dadku aada isu buurto ee dadku aada ugu dhinto meesha sidaa awgeed baa barqadii baa la tuurtaa iyada barqadii ayaa la tuurtaa marka waxaad samaynaysaa adigu maalintaa hadday barqada kuu suuroobi weydo fawjka hore waa laga hadhaa intaad tallowdoo xaggama ka tagto oo aad soo dhamaysato sacyigii iyo dawaafkii soo noqo markaa soo tuuro hadday kuu suuroobi weydo galabtii aad dadka isjiidhaya waxaadu habhaba raacinba casar markaad tukato tartiibtaada adoo adkaartaada aqrisanaytay dhooyinka ka soo bax iyadoo cidlaabaad ka tegaysa soo tuurtuuro soo noqo hadday xitaa casar kugu adkaato intaad maqhribka tukato bacda maqhribka aad soo tuuro iska soo dhaqo waa iska banaanta laakiin dadku waxaad arkaysaa barqadiiba inta subixii la dareero ayaa meesha hortooda la fadhiisanaya ilaa barqadii lagaalata lagu xanibanya markaasaa dadku boolisku celinaya dadku waa isjiidhaya saa qolo waliba gogashay ku seexatay xalay madaxa ku wadata dadka waxaa dilaya waa gogashan madaxa lagu qaadaya dadka dila inta badan waa la isjiidhkii tumanaya halkaas ku dhimanaya marka waxba naftaada khatar gelaysa hadii kale haddii lagu jiro oo garabka laguu qaado lagu jiro maxaad ii jeedee waxaa lama dhaho afkaaga waa aamin ka soco alla hadla walaa jidaala fi lxaji wey dood ma jirto sidaa awgeed waxaad arkaysaa maalmaha ka dambeeya maalintaa taa keliya la tuurtaa laakiin saddexda maalmood ee ka dambeeya maalinta labiyo tobnaadka iyo kooftanaadka aleyh salamatullah iyo saddexiyo tobnaadka saddexdaa maalmood lama ogola in la tuurto ilaa salaada duhuur inay waktigeedu gala mooyaane salaada duhuur waktigeedu markuu galo ayaa maalintaa la tuuranaya saddexdaa maalmood oo kale waxaa jirta qolo barqadii tuurato oo khasab inay ku marta isku dayda waa qolada shiicada la yidhaahdo kuwaa haddii alla meesha ku geeyo haku ku khaldamin shiico waxay sameeyaan saddexdaa maalmood koob iyo toban labayo toban saddexiyo tobnaadka bisha carafa barqadiiba iyagu gelayaan meesha khayr allahaas iyo qoladan mascuudigu si fiican bay u dadaaleenoo waa ka celiyaan in haddii alidma ay galaan oo ay soo gutaan maaragtay tuurtuurashadaa iyo wixii la midka ah marka ramyuljimaari buuraha tuurashadooda murataban ay ramyan murataban ramyan baa isaga qadareen ramyan murataban tuurasho ratiban oo tartiibsan inuu qofku u tuurto sunnihii nebiga ay ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam iyo waajibaadka xajkaba alxalqu xiirashadii weeye qodobka lixaad uu qofku timihii xiirto raggii bay gaar ku tahay aw itaqsiiru ama gaabsasho timihii la gaabsado iyaduna raggiyo dumar waa u dhex waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu lahaa waatuu nebigu lahaa salawaatu llahi wasalaamu calayhi ama allaba subxaana wa tacala waatuu lahaa in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin marka nabiguna sal la alay slam waa tuula allahuma arxami lmuxalliqiina ilaahu u naxariiso kuwa timaha xiirta rasuulka ilaahayo kuwa gaabsadana markii labaad alla u naxariiso kuwa xiirta haddana mar labaad baa saddexaad baa la weydiiyey kuwa gaabsada ka waran ilaahu kuwa xiirta u naxariiso markii afaraad buu yidhi kuwa gaabsadana rasuulku aleyh salaatu wasalaam laakiin qofka dumara iyada waxaa waajib ku ah inay timihii gaabsato oo xubin far xubinteed wax la eg inay gaabsato weeyaan waayo nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam laysa cala annisaai xalqun inamaa cala annisaai taqsiir dumarkii waajibku ma aha inay timihii xiirtaan waayo dee foolxumaa meesha ka soo baxaysa laakiin waxaa haweenkii waajib ku ah inay timihii gaabsadaan marka gabadhii intay timaha sidaa isugu soo duubto gacanteeda haddii aan la idmaayo tima dheer hadday leedahay oo sidaa u cantoobiso xubin in la eg afka a ka goyso timaha saha yeesho haddii timuhu way yara adag yihiin oo aanu suuro gelin inay isku dumaan oo saa isugu soo dhawaadaana docba intay isku saa isugu qabato in yar oo xubin leega ka goyso markaa awaafu lwadaaci tawaafkii sagootiska ee baydka ilaahay lagu sagootinayay ayaa ka mid ah tawaafkaasi wuxuu tawaafka kale kaga duwan yahay isagu sacyi ma laha ixraamna malaha mana xidhasho iyo ixraamna ma laha sacyina ma laha waayo cabdullahi bin cabaas waa tuu lahaa radia allahu canhuma umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyti ila annahu khufifa can ilxaa'id dadka waxaa la amray wakhtiga u dambeeyey maka ay ka ambabaxayaan in haddii aan la idmaayo ay beytka tawaaf ku soo maraan marka haddii waa qolaha shirkaduhu waa ku iclaaminayaan waa lasoo dejinaya maala waxaa lagu odhanayaa waxaad ku qoran tihiin diyaaradda maalin hebla ama haddii kale madiine markaad u baxaysaan oo kale wakhtigaasaad ku qoran tihiin haddii laguna maalan subixa ama caawa sideedaad ku qoran tihiin gaadhiga oo airbortkaad aadaysaan ama waxaad aadaysaan madiina galabtaba soo mar adigu galabtaba intaad soo martid dawaaful ifaada wadaacaagii samee mar haddaad dawaaful wadaacaad samayso lama ogola inaad wax kale ku warwareegto dadka qaar baa dadka wareeriya waxay yidhahdeen dawaaful wadaacaad samayso inaad seexata lama ogola waxaad arkaysaa dadka dhibaatada hadda haysato xaramka markaan tagno oo kale dad waxaad arkaysaa rafaadsan oo kuraasi iyo gidaarrasa u fafadha war maa iska seexataa inta baabuurta imanayso lama seexdaa la yidhi mar haddii dawaaf la sameeyo waxaa laga yaabaa ilaa caawa galabta siday kursi ugu fadhiistaan toban afarta caawa in la qaadaa dhici karta ama saddexda caawa rafaadka rag iyo dumarba gidaara iyo dhagxan baasaa loo fadhiya kuraasi oo war maad iska seexataa ma haddii la seexdo waa naga jabayaa dawaafulwadaaci jahliga dhibaato marka qofku hadduu dawaafulwadaacu sameeyo gaadhigiina kaa raago iska seexo hadhowaa toosay doontaa markaas insha allahu tacaala raaci doontaa waana ku jira awaafkaagii waana laazim in waajib ah waajibaadka xaja ka mida ah. addaabitu saadisu daabidka lixaad sunanulxaji xajka sunnooyinkiisu sabcatun waa toddoba kow almabiitu bimina mina qofku inuu baryo habeenkii laylata carafa habeenka carafa mina in la baryo soomaalida iyo afrikaanka intiisa badan markaad meesha tagto waxaad arkaysaa inta badan meesha mino la yidhaahdo dadka waa ka buuxsantaa oo shacabkii iyo waxaa kala bata haddii aan idmaayo meesha ay degayaan baa kala bata hadday marka kala bataan waxaa dhacaysa in haddii aan idmaayo dadka waxaa loo gudbiyaa musdalifaa lagu geynayaa marka culimmadu waxay yidhaahdaan habeenkan musdalifo iska seexo laakiin maxaad niyoonaysaa waxaad niyoonaysaa inaad joogto maxay musdalifo inaad joogto ama haddii kale mina habeenkii musdalifo habeenkii la joogi lahaa ayaa mina lagu gudbinaya mine marka lagu gudbiyo halkaasaad joogaysaa habeenkaa waxaad u niyeysan tahay inaad joogto meesha mina la yidhaahdo musdalifo la yidhahdo inaad joogto u niyeysanaysa wasaa markaa dad aragto adoo lagu dhaafiyo meesha kale lagu gudbiyey dadkii bay ka buuxsantay saa ula soco dadkuna qayb qayb bay udegeen dowlad dowlad dowlad waliba calan gaara u taagan maarata soomaalidu sagaal iyo sagaashan iyo sagaashan iyo sideed iyo lambaraacaynkaasi ku galan iyagu almabitu baryid bimena mina la baryo laylata carafa habeenka carafa in la baryo mina waayo nebigu sal alay wasalam xadiidkii uu kaga warrayay masalada horen usoo sheegnay dawaafu lquduumi soo gelitaanka dawaafkiisii ayaa sunooyinkii ka mid ah dawaafu lquduumkii laba qolana waa laga rabaayo qofkii mufridka ahaa ee xaj kaliya soo xidhay iyo qofkii qaarinka ahaa ee xajii cumro wada socdo xidha isagu waxa weeyaan istixbaab bay u tahay istixbaabnimadiisa yani waa inuu sameeyo waa fiican tahay inuu istixbaabiya dawaafkaasi waxaa caddaynaya rasuulku sal alay wasalam xadiidkii curwa ee xajka uu kaga warramaya qaababkiisa nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh kuma sheegin dawaafkaasi marka waxa ugu horeeya qofku uu sameeyo maka marka uu soo gelay nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu maka soo galay beytku markiiba aaday hashiisii intuu fadhiisiiyey markaasuu tawaafay salawaatullaahi wasalaamu calayh athaaliu ka saddexaad alidibaacu fiihi alidibaacu idibaac waa in la sameeyo fiihi dawaafka gudihiisa idibaaca waxaa la yidhaahdaa inuu qofku marada uu sito maalan inuu qofku maradii uu sitay laba ma raggii baa laga hadlayaa dumarkii maahee inuu marka uu yimaado dadka qaar waxaad arkaysaa gaariga iyadoo la fuushan yahay iska garab qaawan rag waaweyn oo iska garab qaawan baad arkaysaa ninkii waxaa la rabaa marka isagu inuu diyaaradda marka la raacaba uu saa u hagoogan yahay waa hagoognaataa guntiga hoose waa in xundhurta uu ka sarreeya halkaa laabta xawda ah waa inuu guntigaa uu kaaga xidhan yahay dabeetana waa in go-anna aada guwan tahay marka aad soo gasho xaramka oo aad xajarul aswadkii iyo kacbadii timaaddo oo meeshii laga xidhan lahaa aad sidaa u taagantay inaad xidhato ku hadho ku hadhsan tahay ayaad go-a marka garab ka qaadaysaa garabkaa midigtaad banaynaysaa sidaasaad odhanaysaa taa bidixda ah ayaad isugu geynaysaa garabkaaga midigna waa banaanya kilkisha hoosteeda ayaad marinaysaa halkaasaad markaa aad ka xidhanaysaa sidaasaa idibaacu kaa weeyaan waana shay sunnihii nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam idibaaca nebigu inuu samayn jiray waayo wuxuu leeyahay yaclaa ibnu umaya xadiidkiisii ana anabiya sala allahu alayhi wasalama daafa mudabica nebigu wuu dawaafay isagoo mudabica ah araabicu kan afaraad waxa weeye alramlu waa waa guclayn iyo orod yar fi halaaati fi halaaati ashwaatin iluulaa saddexdii ashwaatin iluulaa ee wareeg ee u horreeyey ee minhu dawaafka ka mid ahaa wa inaad guclayso oo socoto alramlu fi halaaati ashwaatin aluulaa minhu saddexda wareega u horeeya kacbada marka lagu wareegayo waa wax yeela masaajidka bartankiisa ku yaalla ee marada madow la huwiye weeye toddoba jeer baa marka lagu wareegaa toddobadaa jeer ee lagu wareegayo saddexda jeer ee u horaysaa waa la ordayaa ilaa meeshii aad ka xidhatay aad soo gaadho ayaad ordaysaa orod oroda xoogana maaha in yaroo guclo ah ama ruclayn ah ayaad ordaysaa waana ragga dumarku shaqa kuma laha waxaa khalada dadka qaarkii ragga waxaad arkaysaa qaarkood iyagoo garbaha dhaqdhaqaajinaya garbadhaqdhaqaajintu waa khalad laakiin waxaa sax ah in qofku intaa ordo waase goorma hadday kuu suuroobi karto haddii dadku cidhiidhi yahay oo socodkiiba aanu suuroobaynin markaa waad ka soconaysaa laakiin marka socodkaagu uu suuroobi socodku kuu suuroobo ood ordi karayso in yar baad markaa ordaysaa wa bayna alcalamayni labadii calaamadood dhexdoodana waa la ordayaa fi sacyi ay fi xaalati sacyi xaaladda la sacyinayo oo markaad maka iyo markaad safa iyo marwo joogto sidan hadda ganjeelka horay halka aan fadhiyo oo kale bay isugu muudaan labada buurood buurihii hadda dee ma joogaane salkoodiiyo guntoodii baa xoogaa ka jooga marka midig iyo bidix baa dadka sii socdaana waddada midigtay marayaan kuwa soo socdaana taasay soo marayaan meel dhexe oo bartabaha ah ayaa xagga sare laba laambadood oo dhaadheer oo nal cagaaran oo akhdara uu ka baxayo oo xoogaa kala fog ayaa ku yaala intaa labada laambadood udhexaysa u ordaya laakiin dumarku ordi maayaan marka sheekhu wuxuu yidhi arramalu guclihii la guclaynayay ama la ruclaynayay fi halaaati ashwaatin iluulaa wareegyada saddexda ah ee u horeeya oo minhu awaafa ka mid waa sunnihii wa bayna alcalamayni labadii calaamadood inta udhaxaysaa in la ordaa fisacyi fii xaalati sacyi xaaladda la sacyinayo iyaduna sunnihii bay ka mid tahay alkhaamisu ka shanaad atajarudu min almahiidi attajarudu waa iska dhartirid la iska dhartiro min almaxiidi min almakhiidi wixii tolnaa lirijaali raggu waa inay iska dhartiraan raggu waa inaanay xidhan mara tolan shaadh iyo surwaal iyo nigis iyo garan iyo funaanad iyo wax la mida koofiyad iyo waxaa lama ogola waayo nebigu sal allau alay wasalam xadiidkii zayd ibnu thaabit waa tuu ahaa annahu ra'aa annabiya sal allahu alayh wasalama tajarada liihlaalihi waqtasala wuxuu arkay nebigii oo maryihiisii u dhigtay inuu haddii alla idmaayo xajkii ama cumradii u xidho dabeetana maydhay asaadisu ka waa lubsu ridaa'in go xidhashadii iyo wa isaarin husgunti in la xidho abyadayni lahum labaduba caddaan ah laba maroo cadcad inay xidhaan oo raggii baa laga hadlayaaye oo maro sare iyo mara hoose oo cad in raggu xidho haddii la heli karo sunnihii sunnihiibaaba ka mid tahay waayo nebigu sal alla alay wasalam sidaasaa sunnihiisii ka mid ahaa waatuu laha albisuu min hiyaabikum lbayaada maryihiinna kuwa cadcad xidha fa inahaa min khayri hiyaabikum dharkiinna iyadaa ugu khayr badan wakafinuu fiiha mawtaakum kuwa idinka dhintana ku kanfan waatuu nabigu lahaa marka wuxuu yidhi sheekhu lubsu ridaa'in go' xidhashadii wa isaarin iyo hosgunti xidhashadii abyadayni cadcad lahum lahumtaasi cilmi baa ku jira fiican lahum ay lirijaali wey ragga ayay gaar u tahay dumarka seemaya asaabicukan toddobaad atalbiyatu talbiyadii weeye talbiyaduna waxaa weeye labayk allaahuma labayk baa loo jeedaa waayo rasuulku sal allau aleyh wasalam waa tuu lahaa jibriil baa ii yimid markaasu wuxuu i amray saxaabadayda inaan amro codka inay kor u qaadaan xajka xidhashadiisa labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata waalmulka laka laa shariika lak taasaa loo wadaya dadku marka waa iska sheekaynayaano waxyaala kale ku mashquulsan yihiin haweenkuna hoos bay u akrinayaan ragguna kor bay u wadeen waa la daalayaa waa la tacbaanayaa laakiin adigu cumrigaaga markaas haddii ilaahay ku waafajiyo jaaniska la eego cidba ha u danayn jannadaada gooso adigu iyo waajibaadkaaga gooso cidna aadan u danaynin sidaa awgeed baa saxaabadii rasuulku aad bay ugu qaylin jireen ilaa abu xaasim raximahullah uu leeyahay saxaabadu waxay ahaayeen rasuulka ilaahay saxaabadiisa sal allahu aleyh wasalam marka ay xidhaan xajka inta aanay rawxaa gaarin codkoodu kor buu u bixi jiray waxaa jira sunooyin badan oo sheekhu uu ka tegtegay oo xajka sunooyinkiisii ka mida waxaa ka mid a qofku jidhkiisa inuu udgiyo oo cadar ismarmariyo inta aanu xajka xidhan sida xadiiskaynu soo marnay ee sheegayey waxaa ka mida qofku waadi caqiiq meesha la yidhaahdo inuu haddii alla idmaayo salaad sunnaha kusii tukada markuu soo maro waayo nebigu sal alla alay slam saasuu yeelay waxaa ka mid a alxamdu lilah iyo subxaan allah iyo allahu akbar qofku inuu badiyo intuu sii socdo oo aanu gaadhin meeshuu ka xidhan laha xajka waxaa ka mida markuu xidhanayo xagga qiblada inuu u jeesto hadday suuragal u noqoto maka marka lasoo gelay lafteeda sunnooyin badan baa jira nabigu sal la alay sl meel iraa ditua ayuu habeenkii sii seexday laakiin iminka madiinat lxujaaj baa lasii tagaa oo marka airbortka jidda laga dego waxaa ka mid a sunnihii inuu qofku maka marka uu gelaya uu sii maydho waxaa fiican marka diyaaradda lagaa soo rogo basaska lagugu qaado madiinat lxujaaj meel la yidhaha waa dadka la geeyaa halkaa marka lagu geeyo saacad ama laba saacood baa lagu raagaa intaa baasaboorada la eegayo ee haddii aladma duuulka iyo waxaa lagugu dhufanayo suuli rag iyo dumarba leh baa meesha aada u yaalla markiiba intaa dustid baa suuliga la galaa biyaha laisku soo rogaa sumihii nabiga wey salawaatu ullahi wasalaamu alayh inta lasoo weysaysto lasoo qubaysto ayaa lasoo baxaa waxaa ka mid ah sunnaha nabiga in mako maalinimo la galo sidaasaa fiicanoo sunnihii ah haddii la waaysa dhib male waxaa ka mid a ah meesha sare ee wadada taagee sare maka in laga soo galo ayaa ka mid a ah sunnaha nebiga laakiin hadda inaga inooma suuroobayso markaynu haddii alidna agga u soconno ma inoo suuroobayso waxaa ka mid a ah qof marka uu arko kacbadii markuu arko oo uu soo gelayo inuu haddii ala idmaayo gacanta kor u taago way cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi bni cabaas allahu canhuma iyagu markay kacbada arkaan bay waxay odhan jireen allahuma anta asalaamu wa minka asalaamu faxayinaa rabbana bisalaam ducadaasay akhrin jireen sida uu xadiidka xasanka bayhaqi uu soo saaray dawaafka marka la joogo sunooyin baa jira la sameeyo waxaa ka mid a ah xaj aswadka in la taabto laakiin hadday aani suuro gelin baabaan moodaya oo dadku aad bay u adag tahay inaad dhibaato geysata mooyaane in la dhunkado xajul aswadkii baa sunnihii ka mid a ah. in lagu sujuudo madaxa la saaro ayaa ka mid a ah. in muxuu ahaa rukni walba markaad xidhanayso inaad rukniga markaad joogto agtiisa aad takbiirato ayaa ka mid a labada rukni ee rukneen yamaaniyeen la yidhaahdo in la taabto ayaa sunnihii ka mid a waxaa ka mid a sunnihii in qofku uu ducaysto labada rukni dhexdooda oo labada rukni ee yamaaniyeenka ah shaamiyeynka ah, markaad socoto inaad ducaysato allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar dadka waxaad arkaysaa dawaafka marka la soconayo qaar baa kitaaba yar la ordaya wax akrinaya qaar baa isu jiibinaya mid baa laga yaaba boqol qof daba socota baa qaylinaya waa ka daba qaylinaya madan waa qaylinaya waxa adigu ku mashquulin haddaad doonto qur-aan akhri haddaad doonto werdi haddaad doonto ducayso intaad dawaafayso waa wax kuu furan waxaa kitaabada meesha lala orordaya oo lala rorooraya waxa adigu ha ku khaatalmi dadka qaar baa iska masaakiin oo say nalalka u daawanayaan iyo daaqadaha iyo meelaha dabaqyadaa sare iyo oo waxaa arkaysaa kuwa kula socday oo qolyaha qaylana la qabsaday ah, ah, ina waa la qabsanaya mogta waad arkaysaa masaladaas marka waa ma saxsano qofku waa inuu cibaadada u warhaya inama alacmaalu biniyaat acmaashaada iyo cibaadadaada in warhayso waxaa ka mida sunnihii dawaafka markaad dhamaysato maqaamu ibraahim laba rakacoo sunna inaad ku tukato rakacadda koowaad faatixada kadib qudaa alkaafiruun ta labaad faatixada kadib qul huwa allahu axad weli nebigu sal allahu alay wasalam markuu usoo dhaqaaqo meesha wuxuu akhrin jiray watakhiduu min maqaami ibraahiima musalla buu nebigu ahrin jiray salawatu llahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a ah sunnihii nebiga sal allahu alay wasalam inuu qofku biyaha zamzamka cabo biyaha zamzamka inaad cabtid oo madaxa ku shubatid oo ka dhereegtid oo cabtid ayaa sunnihii nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam waayo nebigu sal allahu alay wasalam waatuu lahaa zamzamku waa dawo wax walba daway u yihiin waxaa ka mid a sacyiga markaad usoo gudubto sacyiga markaad usoo gudubto safa iyo marwo loo sacyinayo markaad soo dhaqaaqdo buurta aad soo fuulayso waa buurta hadda gunteedii baa joogto oo koollo iyo wax caynkaasoo kaleoo xanjo ah la mariyey oo dee caguhu ay u fiican yihiin buurtii marka gunti baa ka joogta inta waa dhisan tahay gunta markaad soo gaadho buurta oo cagta soo saarayso ina safa wlmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw ictamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ayada ina akriso oo weli tiraado nabda'u bimaa bada'a allahu bihi ayaa sunnihii ka mida qiblada markaa intaad u jeesato ayaa sunnihii ka mida allahu akbar allahu akbar allahu akbar saddex jeer inaad ku celceliso laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaha ila allahu waxdahu anjaza wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdahu marka aad ducayso dadku waa iska yaacayaane do intaad u baydho dadku yaanay ku jiidhin weli waxaa sunnaha ka mid ah in kacbadu ay kuu muuqato tirar tirar waaweyn oo balballaadhana meeshu leedahay xagga bidixda ah bay kacbadu ka muuqataa marka safa joogto bidixda intaad u baydho oo kacbada bidhaansato markay ku muuqato halkaa ducadaada ilahay u bari khayriga dunya walaaakhira alla weydiiso xoogaa yar istaag shan iyo toban daqiiqo toban daqiiqo shan daqiiqadood meelaha istaagno oo maarata dii alla idma aad iyo aad ugu dadaal aad iyo aad ugu dadaal waay waxaa ka mid a waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid marka waxa weeyaan waa muhim jiddan qofku xilligaa inuu ducaysto ilaahay subxana wa tacaala uu baryo istiqbaalu qibla ayaa ka mid a waxaa ka mid a sidii safa aad ku samaysay marwe inaad ku samayso sunooyinkaaso dhan waa ka mid waaye wuxuu yidhi mualifku caleyh raxmatullah addaabidu saabicu daabicka toddobaad man taraka qofka ka taga ruknan rukni ka taga lam yasix ansixi maayo xajuhu xajkiisu ansixi maayo qofkii rukni ka taga xajkiisu ma ansaxayo waayo arkaanta xajkae afarta ah hadduu qofku ka tago hal rukni xajkiisi ma ansaxayo haddii wuquufa carafa maala uu ka tago ooma habeenkiina aanu istaagin maalintiina aanu istaagin xajkiisii ma ansaxayo waayo dee inuu carafo istaago may suuragelin marka rukniguna waa wixii dee xajkuwa ku qumiyey ee ku taagnaa weeyaan waayahay wuxuu yidhi waman taraka qofka ka taga waajiban shay waajiba waajibaadkii xajka ka a qofka ka taga jabarahu wuxuu ku kabayaa bidamin dhiig buu ku kabayaa wasaxa wuuna ansaxayaa xajuu xajkiisiina waa ansaxayaa kabid buu samaynayaayo dhiig buu ku kabayaa cabdulahi bn cabaas baa waxaa la weydiiyey sida imaamu maalik kitaabkiisa muwaa uu ku keenayo ayaa waxaa lagu yidhi man taraka shay-an min nusukihi aw nasiyahu muxuu samaynayaa qofkii xajkiisii wax ka tegay oo ilaaway ama kaba tegay waajibaadkii xajka muxuu samaynayaa falyuhriq daman dhiig ha daadiyo oo neef ha qalo marka waa qofkaas dee waa masalada caynkaas waxaad moodaa xukmu rafci ah unbay yeelan karta wax ra'yi lagu ogaan karo ma aha wax isku khilaafayna saxaabadu ma ay jiraan marka qofkii shay waajiba ka taga waajibaadkii aynu soo marnay xajka ka mida toddobada ahaa waa inuu fidyo sameeyaa oo marka neef intuu qalo dadka fuqarada maka jooga waa inuu u qaybiyaa jabarahu bidamin markuu leeyahay dhiig buu ku kabayaa damka waxaa loo jeedaa culimadu ama fuqahadu markay dam yidhaahdaan iska ilaaqaan waxaa loo jeedaa uun maaragtay neef adhi inuu qalo baa loo jeedaa ama haddii aan idmaayo muxuu ahaa qiimihiisa u bixiyo marka hadduu neef ariya xitaa waayo waxa weeyaan waxaa damkaasi dhiiggaas ayaa laga ama neef idaabu ha qalo ama neef riyaa ha qalo damu jubraan baa fiqiga loo yaqaanaa waxaad arkaysaa kutubta fiqiga damu jubraan dhiiggii kabidda marka taasoo kale loo jeedaa qofku inuu sadaqaysto fuqarada xaramka jooga gaar ahaan lama ogola meel kale xaramku fuqara badaan baa joogta markaad tagto dad alla la yaabaysa meesha ku arkaysa dad gacmo gogo-an oo dee alidmay indhala dad gubtay naafaha dad masaakiina oo dad afrikaan dad baa intay soo xajiyaan tigir soo goostaan dawarsi meesha u yimaada wax kale u imaninba iyagoo xujaaj dawarsi bay umanayaan oo meesha soo xajinayaan afrikaanka mado u badan baad arkaysa haddii qofku uu waaye ka waran kharash uu neefka ku iibiyo oo waajibaadkan wax uu ka tegay maxaa qofkaa la gudboon ahlucilmigu laba qowl bay qabaan qoqole waxay leeyihiin eh, haddii uu waayo haddii aan idin maayo neef uu qalo hadduu waayo toban maalmood ha soomo saddex cishana xaramka ha ku soomo toddoba cishana markuu gurigiisii ku noqdo ha soomo sidaa waxaa qaba madhab axmed ibnu xambal baa saa qaba qowlka labaadood moodo inuu xoog badan yahay wuxuu leeyahay qofku hadduu shay waajiba ka tago fidyaa laga rabaa maka gudaheeda uu sameeyo fuqaraa'ulxaram inuu siiyo u qaybiyo hadduu fidyadii awoodi waayo towbad baa laga rabaa soom laguma laha waayo dee wax daliil ah oo xadiida ama aayad ah ama qowl saxaabi ah ama wax laga qiyaas qaadan karo masalada kusoo arooray ma uu jiro haddii qofku dhiigba waayo uu samayn lahaa laakiin dhiig hadduu waayo sidaa ha soomo masaladaa lama hayo sidaa awgeed baa saasaa raajixa buu le ibnu cuthaymiin caleyhi raxmatullah kitaabka sharxul mumtica ah saasuu isagu rajaxaya saasuu rajaxayaa ibnu cuthaymiin wallahu subxaanahu wa aclam bisawaab